ku nool kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka kayanan isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali sudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikh waxay ku aaseysan tahay saddexiy tobanka bisha agost sanadda barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah dabka ka kaca keymo ku yaala jasiiradda hawaaye dalka mareykanka oo sii xoogeystay iyo tuulooyin badan oo markaa dabku uu gubay israa'iil oo u digtay sacuudiga danjiraheeda oo gaaray dhulka barakeysan ee markaa qudus waad maqli doontaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan ruushka oo sheegay inay soo rideen tiro kale oo daroniska aan duuliyaha lahayn ee oo doonaya inay duqeeyaan xuduudda uu la wadaago ruushka wadanka ukrein waxaad kaloo dhegeysan doontaan tirada dadka ku dhintay markaa dabka ka kacay jasiiradaha ku yaala mareykanka oo sii kordhay qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtadaha ah ayaa dhegeysan doontaan warar gudaha iyo dibaddana kama marna mar kale kusoo dhawaada kulanka ka hele hurdadii ka tirsanaysi dhankaygay ku horayse dhankaygay ku horayse nabsi hagaage ma ku keenay hortayda keenay hortayda dhulka ay isdhigtaaba nin hashii ku qalaaye nin hashii ku qalaaye abaal aad higsaleeday kuma aan haya maante kuma aan haya maante ama hagaage ma ku keenay hortayda maku keenay hortayda hadhmeele kuma jeedo hadhmeele halkaad waa i muddaybaan hafefteedii xusuusne hafefteedii xusuusne nabsi kaama hagaage ma ku keenay hortayda Open taag maalin ku dhaafay haybsa waa doqoniime haybsa waa doqoniime waxaanaad hibanaysid kolla kuu heli maaye kolla kuu heli maaye kaama hagaage maku keenay hortanabsi kaama hagaagay ee maku keenay horteeda iyo kale ayaa kamid ah heystan ay ku luqeynayaan fanaaniinta maxamed nur griig iyo aamine feer xuseen eryadii laxanka heystan waxaa iska leh maxamed cali nahaari waa heesihii la qabtay kun sagaal boqol shan noogu ahayd barnaamijka kulanka k maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolabaataniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga duso kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn aaku qeybihii hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownee dowladda soomaaliya ayaa faahfaahino ka bixisay howlgalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid a ah gobolada dalka muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa markaa socday howlgalo ka socday qeybo kala duwan ee gobolada dalka iyo dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyadoo oo markaa howlgaladaana lagu beegsanayo xubno ka tirsan al-shabaab qaarkood waxaa ku jiray duqeymo weeraro qorsheysan iyo meelaha qaar oo ay toosa ka dhaceen afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi cali caanood oo shir jir aad ku qabtay muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgallada socda iyo halkay wax marayaan waxaanu isla ogonsoonayn howlgalkii bilowday ee ka bilowday dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ee muddada socday ee lagu xoreeyay dhul aad u ballaaran degmooyin tuulooyin beero beero waro dhuqdaasimeed aad u ballaaran waayadii howlgalkaasu markii intaas lagu xoreeyay uu muddo gaaban hakad iyo diyaargarow galay diyaargarowgii ciidamadii iyo dowlad goboleedyadii iyo madaxdii qaranku waa dhammaystiratay waxaana la bilaabay oo loo diyaargaroobay howlgalkii kale oo ku xiga isaga dhammaystirka wixii ka dhimanaa kii koowaad iyo bilowgii kii labaad howlgalkaasi hadda si hordhaca waxaan isugu sii sheegaynaa diyaargarowgaas la diyaargaroobay oo howlgalkiisu bilaabmayo waxaa hadda uu ka bilaabmay deegaanada ku wareegsan degmooyinka ruurnirgood hilowlagaab mareer maarey suley deegaannadaasi horaa looga xoreeyo cadowga laakiin eeryadaas waxaa awal dhulka beereedyada dhulka kaymaha oo baadiyaha ah waraha dhuldaaqsimeedka waxaa joogay cadowgii argagixisadaha ee al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada qalabka sida iyo ciidanka difaaca shacabka waxay ka saareen dhammaan deegaanadaasoo dhan shalay iyo maantay iyo daraad dhul aad u ballaaran ay isku kala firdhiyeen oo dhul kaymeed ah oo dhuldaaqsimeed ah oo dhul beeraley ah oo dhul wareed ah ayaa laga saaray middeeda kale waxaa socda howlgal ka gaar ah ciidanka dhulka maraya waxaa jira oo hadda la beegsanaya oo cirka iyo dhulkaba laga sahmiyey baraha ay ku diyaarinayaan qaraxyada barahooda hoggaaminta iyo taakulaynta iyo abaabulka waxaana laga diyaariyey sahan lagu sameeyey hawada waxaana hadda sahankaasi ay ka fulay meesha degaanka la yidhaahdo buulo fullaay oo gobolka baay ka tirsan iyo galhareeni oo lagu baabi'iyey barihii ay ku diyaarinayeen ashyaada qaraxda iyo waxyaabaha qaraxa ku diyaarinayeen baraha hogaaminta isugu yimaadaan amiirada iyo nimanka howlgelinta iyo dagaalada madaxda uga ah iyo barahooda taakulaynto daawooyinka iyo cuntada iyo shidaalka iyo gaadiidka ay ku kaydsadaan iyaga dhammaantoodba waa la burburiyey labadaas meelood waa laga burburiyey inta kalena waa sahansan tahay waxaan markaa u sheegayaa shacabka soomaaliyeed ee dhulkaa degan inay si buu buuxda uga fogaadaan deegaanadaas oo xoolahooda caruurtooda naftooda ay kala fogaadaan qofkii howlgalkaasi asagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan naftiisa keliya ha dagaalamo qof uu hadhow waxba haystaa ma jirto ha laga fogaado eryadaas iyo dhulkaas howlgalkii dhulka degdeg buu u bilaabanayaa saacadaha soo socda ama ilaa iyo maalmaha soo socda wax weyn baad maqli doontaan insha allahu tacaalaa howlgalladuna si baaxad ballaaran oo masaafooyin iyo deegaano iyo dhulal iyo cirka iyo dhulkaba way ka socdaan saas darteed eh, shacabka soomaaliyeed ee degan gobollada galmudug iyo hirshabeelle gaar ahaan gobolka galmudug iyo deegaanada eh, ku dhadhow degmooyinka weli ay cadow gacanta ku hayaan sida ceelbuur iyo galhareeri iyo inta lamidka ah ha isaga fogaadeen xoolahooda ha ka kaxaysteen deegaankaasna ha ka fogaadeen maantay aan hawlgalkaan biloobnay insha allahu tacaala fayska labaad waxaan rajaynaynaa in aanaan fays saddexaad u gudbin meelo badan baa hawlgalka looga diyaargarooba diyaargarow ka culus kii koowaad yaa la galay oo bulsho leh oo madaxale qaran madaxdii qaranka o dhan ay hawlgalkaas u diyaargarowday ciidamadii u diyaargaroobeen shacabkii soomaaliyed u diyaargaroobay dowlad gobolladii iyo maamulladii u diyaargaroobeen dadkii deegaanada iyo daaqsimada degganaa ee xoolahooda baadil looga qaadinaya zakawaadka ay diyaargaroobeen oo loo sameeyo bare hogaamin iyo bare iyo abaabul iyo kacdoon xoog badan oo shacabbaa socda waana midii lagu safayn lahaa cadowga ummadda soomaaliyeed muddada faraha badan dhiiggooda nuugayey xoolahooda dhacayay dhiiggooda daadinayay hantidooda iyo carruurtooda inta qarxayda ku soo xira keenaya ayagana caruurtoodu dibadda iyo waxbarasho u dirsanayeen nimankaas muddada haystay oo ciqaabta shacabka soomaaliyeed baday waa wakhtigii la burburin lahaa qof kasta oo soomaali ah maanta ciidan keliya maaha shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogeen maanta waxay taagan tahay yaa maali jiray yaa maali jiray macnahoodu waa maandeeq maandeeqna waa xorriyadda iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed dhallinyarada wax qorta iyo dhallinyarada warbaahinta ka hadasha iyo dhammaan dadka dadweynaha soomaaliyeed oo dhan qof walba maanta waxaa laga rabaa wax bositif ah oo wanaagsan oo qarannimada iyo xornimada anfacaya inuu ku hadlo inuu qoro in laga baxo wixii qashinkahay oo aan barannay oo ahaa qabyaaladda brobagandada been abuurka been sheegista qof walba wuxuu u baahan yahay qarannimo iyo dowladnimo ninka maantaeto beenta qorayaahu wuxuu saamayn ku yeelanayaa shacabka soomaaliyeed wuxuuna u gargaarayaa cadowga ummadda soomaaliyeed annaguna waxaanaan u baahannahay qarannimo soomaaliyeed oo xoog badan oo qofka uu soomaaliga ah meel walba ka shaqaysta min lug hayo ilaa raaskeembooni oo qaanuunku ilaaliyo oo sharcigu ilaaliyo ummadihii adduunka waana dhaafeen ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed wax qortay gaar ahaan kuwa baraha bulshada wax ku qora shacabka soomaaliyed wax wanaagsan u sheega beenta iyo brobagandada iyo qabyaalada iyo been abuurka iyo cadow shaqaynta joojiya ashaabnina ehlu maaha dawlad nagu ma jirtoonna qabsatay laakiin shan iyo toban sane in ka badan yaa cadowgaasuna haystay imise qof bay dileen inaysan qofna hambeynayn nin walbaa waa arkaya saqiir kabiir hawaan oday ah, ah, habar qof ay reebayaan ma jirto xoolo deegaan daaqsin meel ay reebayaan ma jirto marka eh, dhallinyarso mustaqbalka dalka adinkaa iska leh waa inaad sidii aad hadda ka hor ninka dhallinyaraha soomaali inta baasaboorkiisa safaaradda keensado uu meesha rabo fiisaha u qaadan jiray waa inaad qarannimada ku gaartaan qarannima lagu gaari karaa waana na soo martay waxaana raggii annaga naga horreeyay aabbayaalkeenii awwayaasheenna way ka shaqeeyaan laakiin innaga maanta cadowgaa nagu soo aadamay dool nuguma soo dushay ma jirto dhallinyarada waxa qorta baraha bulshada waa in waxay ay qori jireen u beddelaan hawlgal iyo dagaalgal adduunka waa reer waa qariib madaxweyne furan dagaal gala iyo wasiirro furan dagaal gala anna madaxweynehena furan dagaal ku jira wasiirradeenna dagaalka ku jiraan lannu qarannimo la gaari maayo haddaan kulligan inaan dagaalka gelin waa cashar waa daliil waa wax markhaati ah markaa khayr baan idiin rajaynayaa ummadda soomaaliyeed insha allahu tacaala fadhiyada soo socda annagoo guulo cusub gaarnay deegaanno iyo degmooyin cusub ka xoraynay ayagoo hataa wilfa ayagoo isa soo dhiibay ayagoo qaxaya ayagoo midmid isullaayo iscaloordaaxaya yaan arki doonaa guul sharaf badan baana gaari doonaa ummadda soomaaliyeedna way gaari doontaa nin xabadda ridah mid taakuleeya mid soo duceeya iyo mid kiciyo oo baraarujiya oo bulshada ummadda soo baraarujiya cadowgana dhibaatada uu sheegaya shacabka sooma u sheega intaasaynu ahaano wabilaahi towfiiq cabdulaahi cali caanood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu ahaa oo ka warbixinayay howlgalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka iyo sidoo kale diyaar garowga uu sheegay in loogu jiro in lasoo afjaro wejiga koowaad ee shacaab looga saaray deegaanada ay kaga sugan yihiin qeybo kamid a ah galmudug dhinaca kalena wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka soomaaliya mukhtaar roobow abuumansuur ayaa sheegay inay markaa ka shaqeyn doonaan in dhismo casriya ah loo dhiso wasaaradda diinta uu sheegay inay kaalin muhiima ah kaga jirto dagaalka dhanka al-shabaab ee dhanka fikirka iyo guud ahaan markaa in muuqaalka wasaaraddu uu noqdo mid markaa qurux badan maadaama uu sheegay in wasaaraddu tahay mid ka mid a ah kuwa ugu muhiimsan shaqada dowladnimada iyo guud ahaan dadka soomaaliyeedba wuxuu sheegay in ay ku bilaabi doonaan dhaqaalo ay wasaaraddu leedahay oo aan loo baryi doonin loona raadin doonin dhaqaalo kale hal milyan oo doolar lacag ka badan ayuu sheegay inay ku jirto akoonka wasaaradda oo ay ugu talagaleen in lagu bilaabo dhismaha wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya waxaa noo noogu jiray qorshahayaga koowaad wasaaradda inaan dhisno oo dhismo u madax bannaan ay hesho saad og tahay mudane ra-iisul wasaare xigeen wasaaraddan waxay ku dhex jiri jirtay inta badan wasaaradda cadaaladda ilaa dowladdii siyaad barre laba wasaaradood isku dhex jira oo hal wasaarad isku ahaayeen eh, xilliyadii dambe marna waa la kala saari jiray marna waa la ysku dari jiray hadda tookadan waxaan ku soo aaday iyadoo la kala saaray baan anigu ku soo aaday eh, marka wasiirka cadaaladda oo korkeena degan ayaa maalin hoogaa la kaftamo oo meesha fadhiisanay war wasiirow waxaan idhi ma adaa martii ah mis anaa marti ku ah labadeen kee marti ah beeshaan e markii dambu yidhi deris baanu nahayoo waannu isla degannahay e haddana insha allahu tacala deris baanu ahaanaynaa haddii loo baahdo mar dambe wasaaraddan iyo wasaaraddan in la isku darana xayndaabkaaskay iskula jiri doonaan haddii la kala fasliyana way kala deganaanayaan waxaan go'aansannay inaan dhisno adigaan kala hadlay ra-iisul wasaarahan kala hadlay madaxweynahan kala hadlay e madaxweynaha wuxuu igu yidhi waa la dhisayaa wasaaradda waan dhisaynaa wuxuuna igu yidhi guriga muqdisho ugu qurxo toban inay noqotaan rabaa buu igu yidhi runtii taasaan wadnay muddo e, mudane ra-iisul wasaare maanta waxaan joognaa wasaaraddan waxoogaa ujuuraa ayaa soo geli jiray wixii soo geli jiray baan intaan kala beeqaansannay ayaa waxaan go'aansannay iyadoon dawladdana lagu laaban dawlado kalena la soo baryin meelo kale la warwareegin wasaaradda inay iyaduba isku filnaato oo ummaddeedan ay kaalmaysato oo iyadu isdhisto ayaan go'aansannay maanta waxaan haynaa akoonka ugu jirto wasaaraddeenna hal milyan boqol iyo konton kun oo doolar oo aan meel kale laga keenin ayaan haynaa oo wasaaraddii u taallo lagu bilaabaya hadda lagu dhagax dhigaya oo aad maanta noo dhagax dhigaysaa insha allahu tacaala e, mudane ra-iisul wasaare waxaan rajaynaynaa laba sax aad uga yar in aan aragno wasaaratul awqaaf washu'uunu diiniya soomaaliya oo shan dabaqa oo aad u qurxoon oo la soo gebagabeeyey inaad furi doontaan mar aan dheerayn biidn illaahi tacaala taas waxaa ku dhex jira mashruucan dhismaha wasaaradda maktabad weyn oo maktabad qarana oo wasaaradda la socon doonto inta wasaaradda la dhisaa iyadana dhismi doonto dowlado walaalaheenna oo asxaaba ayaa saddex kunteenar oo maraajica noo ballanqaadeen hal kunteenar mudane raiisul wasaare waa noo yaallahoo waana soo gaaray inta kalena wayna soo gaari doontaa maktabaddaasoo aan rabna iyadana maktabad weyn oo dhammaan culammada soomaaliyeed iyo cilmi baariyaasha ay ka faa'iidaysan doonaan mudane raiisul wasaare ee waxaan iyadana nala amrayoodna amarteenoo iyadana gacanta aan ku haynaa oo maalmo dhow la arki doonaa insha allahu tacaala furida macahadka isbahaysiga islaamka oo isagana hadda khubarada wasaaradda ay u dirtay ay gacanta ku hayaan oo insha allah isagana mar dhow in la furo iyadana ummaddeen iyo da'yarteenna inay ka faa'iidaystaan aan rajaynayno mudane ra-iisul wasaare xigeen waxaan warkayga ku soo gebagabaynaya maanta waxaa sharaf inoo ah oo runtii ummaddan meesha taagan oo dhan sharaf u ah soomaalida oo dhan sharaf u ah in aad noo dhagax dhigto wasaaraddii awqaafta iyo arrimaha diinta aad baan ugu faraxsannahay kelimadayda ugu dambaysa waxay tahay maadaama dhisme wax la sheegay oo warku soomaalidan uu aad u badan yahay dhismahanu wuxuu noqon doonaa mid mara qaanuunka dowladdeenna mara oo shirkadaha daneeya dhismaha dhammaan u wada furan oo aad wada arki doontaan oo ay ka qaybgelayaan oo lagu tartamayo ciduu ilaahay u qaybana oo loo garto ammaanadeeda iyo akhlaaqdeeda iyo iyo awooddeeda la garto ayaa qaadan doonta oo wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo qaafta xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa intaa kadib ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa dhagax dhigay xarunta wasaaradda diinta loo dhisi doono uu sheegay in markaa ay muhiim tahay dowladduna ay markaa xooga saarayso in laga shaqeeyo in laga dhiso dadka fikirka diiniga ah oo uu sheegay inay muhiim u tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab waa kan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maanta waa maalin khayr leh waa maalin taariikhiya waa maalin aynu u joogno inaan dhagax dhigno dhisme casriya oo qurux badan oo qaybo kala duwan ka kooban oo hoy u noqda wasaaradda diinta iyo awqaafta haddii berigii hore ay ku dhex xadfanaan jirtay bahda garsoorka iyo wasaaradaha oo ay marti marti dareemi jirtay maanta wixii ka dambeeya hooy aad u qurux badan sidii madaxweynuhu uu faray in badan buu madaxweynuhu nagala hadlay wuxuu yidhi iskuulaadkana shan dabaq baynu ka dhignaa malcaamadana waxaynu ka dhignaa meel yaro cariisha adduunweynaha markaad safarto meelaha ugu waaweyn ee ugu quruxda badan caalamul islaamka waa masaajidada dadka soomaaliyeed waxaan soo xasuustay safar baannu annagoo hawl qaran ku jirnay cadaado ku aadh masaajid weyn oo maashaa allah aad u qurux badan baa dhismihiisii socday niman gobollada ka kala yimi iyo xilligii doorashooyinkay ahayd dhowr sanno ka hor iyo rag federaalkaannu isugu jirnay ninbaa markaa wuxuu yidhi war masaajidkan hay-adee dhisaysa nin degaankaaba wuxuuna yidhi haayade dhisi mayse nin degaanka u dhashay baa dhisaya awal markaa wasaaradaha kale marka la dhisayo hay-adee dhisaysaa la isweydiin jiray horta wasaaraddii diinta iyo awqaafta dadkii soomaaliyeed ee islaamka ahaa iyo dowladdoodiibaa iskaashanaya wada dhisanaya oo looma soo dawarsan iyagaa dhisanaya iyagaa quruxsanaya kharash soomaali ka yimi iyo hawl dawladda ka gashay bay ku dhismaysaa inta kale ee ma eh, qorshayaasha kalena wasiirku way noo sheegay waxaan rabaa inaynu isla qirno haddaynu dadka soomaaliyeed nahay waxa inaga dumay horta ma ahayn dhismayaashii dawladihii kala duwanaa ay noo soo dhiseen waxa inaga dumay ma ahayn kanalladii iyo webiyadii iyo beerihii oo keliya waxa inaga dumay oo dhaawac inaga soo gaadhay waa qiyamkii iyo waxay ummadda soomaaliyeed aaminsanayd oo ah diintoodii wixii ay faraysay bay ka tageen wax lidku ah bay ka shaqeeyeen dhac dil boob takoor baa wuxuu inoo noqday caado taasina waxay sababtay inaynu dal ahaan iyo dawlad ahaan iyo dad ahaanba eh, u jiri weyn haddii la rabo markaa dadaalkan loogu jiro in dib loo soo nooleeyo qarankii soomaaliyeed oo uu noqdo mid kaamila oo buuxa haddii la rabo waa in laga soo bilaabo arrimaha diinta la xidhiidha oo qof aan aaminsanayn in waxa uu ka shaqaynaya ay khalad tahay oo aan diinta la barin lagama filan karo inuu ka waantoobo wasaaraddani waxay u tahay halbowle dib u soo kabashada qaranka soomaaliyeed ilaalinta sharafta ciziga iyo karaamida dadka soomaaliyeed askariga howlwadeenka wasaaradda jooga ka gobolka jooga dhammaantood haddii diintoodu ay mataqaana ay dhisan tahay oo ay ka xishoonayaan wixii ilaahay ka reebay iyo rasuulkiisa oo wixii la farayna ay qabanayaan waxbay naga xumaan maayaan marka markuu qofku yimaaddo wasaarad dundunsan oo soo darooraysa oo il daran war dadkani diintoodiiba qiimayn maayan booranaya laakiin berri marka dhismahan la yimaado dadka waxay beddelaysaa aayahooda waxaad og tihiin diinteennii oo ay qolyaha qaar si khaldan u turjubeen inay ku cabbuudhinayaan oo ku dulmayaan dadkii soomaaliyeed waxyaabahay ku andacoodaanna waxaa ka mida ah dawladda ridada ayay waxbay yidhaahdaan dowladdu waa inay u muuqato dawlad diintii weynaynaysa u muuqata maaha waa inay xaqiiqiyan arrintaasi tilmaamaha laga arko dhismayaasha xarumaha dawladda masaajidada malcaamada mudane wasiir adiga iyo howlwadeennada aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa dadkii soomaaliyeed way idinka mahad sheegteen arrimaha xajku maalinba maalinta ka dambaysa way soo hagaagayaan dawladdu wasaaraddu ma uun qabato arrimaha xajkaoo keliye shaqooyin joogta ah oo korjoogtaynta masaajidada dacwada ummadda waxa loo sheegayo iyo dadkeennii inaan la khaldin ayay ka shaqaysaa wasiirku isagoo maxbuusabaa xilka loo magacaabay inta laga soo saaray maantana guulihuu soo hoyo waynu aragnaa ilaahay isaga iyo bahda culimmada iyo howlwadeennada wasaaraddabaa khayr badan ha ka siiyo saal axmed jaamac ra-iisul warku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu ahaa oo isagu markaa dhagax dhigayay xarunta cusub ee loo dhisi doono wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya oo sida wasiirka diintu sheegay lagu bilaabi doono dhaqaale ay leedahay oo ku jira akoonka wasaaradda weli barnaamijka kulankaa degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal ku nool weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib yaal markan haddii aynu eegnana waxaa laleeyahay jasiiradda loo yaqaano naawuro oo ah mid kamid ah jasiiradaha ugu yar caalamka waxaa ku nool ayaa dadka ugu badan ee cayiran ee markaa la diiwaan geliyay tirada boqoleyda koob iyo lixdan boqolkiiba dadka ku nool jasiiradda naawuro waxaa laleeyahay waa dad aada markaa ay ku badan tahay faatiska waxaa loo yaqaano ama cadiinta waana dad cayiran iyada oo marka aad markaa looga dayrinayo xaalada dadka maadaama ay dalka dadka ugu badan ku nool oo cayiran ay yihiin sidoo kale waxaa leeyahay tir ahaan marka la eego tirada dadka dunida ku nool ee markaa cayiran ama qaarkood dhaafeeb ah xadiga cayilka normalka ah, waxay gaarayaan ama ay ka badan yihiin hal bilyan iyadoo oo marka la eego tiro ahaan sida hay-adda caafimaadka adduunka ee w h ay dhowaan soo saartayna ay muujinayso in tirada dadka cayiran ee dunida ku nool ay aada usii kordhayso lana qiyaasayo inay markaa sii badan karto haddii aan la helin xal oo dalalka qaar looga baahan yahay qaarkood inay keenaan siyaasad lagu xakameynayo dadkaasi maadaama caafimaad ahaan haddii sida normalka uu dhaafo cayilku aanu qofku waxba u taraynin inuu wax u dhiban mooyaane oo caafimaad darro uu u keeni karo marka la eego dalalka qaar ama jasiiradaha dadka ugu badan ee ciiran ay ku nool yihiin waxaa ka mid ah tonga kiribati now tovalo jasiiradda marshall loo yaqaano cook iceland jasiiradda loo yaqaano balaw iyo sidoo kale nauru waa tobanka dal ama tobanka jasiirada ee dadka ugu badan ee dunida ku nool qaarkood ay yihiin dadkoodu dad marka la dhiban faatiska ama cayilka sidoo kale cilmibaarisadu waxa ay sameynayaan in la qiyaasayo sanadka labadakuniykontonka in tirada dadka cayiran ee dunida ku nool ay gaari karto marka la eego in ka badan hal bilyan oo ruux waana tiro aada u badan oo hay-adda caafimaadka adduunku ay ka digayso in marka la eego marka la eego in laga taxadiro si dadka caafimaadka iyo badqabkooda looga taxadiro oo aysan markaa dhibaato ku noqon marka la eego qeyb ahaan marka la eego wadamada qaar ee taxadiga dadka ugu yar ay markaa la dhiban yihiin obesity wax loo yaqaano ama cayilka waxaa mid a ah dalka geni waxaa laleeyahay dalkan saddex dhibic iyo siddeetan boqolkiiba ayaa dadka ku nool nooleeyihiin dad cayiran sidaasoo kale waxaa dalalka kale kamid ah dalka afrikada dhexe loo yaqaano ama jamhuuriyadda afrikada dhexe sidoo kale jamhuuriyad dimuqraatiga ee congo ayaa kamid ah zambia comoros mozambique afghanistan iyo sidoo kale jat dadkan waxaa laleeyahay dalalkan dadka ku nool qaarkood markaa dhibaato kuma qabaan marka la eego xadiga ama dadka ugu badan ee ku nool ee markaa la daaladhacaya dhibaatooyinka ka dhasha obesitiga wax loo yaqaano ama miisaanka qofka kora ee dhaafa xadiga normalka ee loogu talagalay dhinaca kalena ruushku waxay leeyihiin waxaan markaa soo ridnay dronis aan duurya lahayn oo ay wataan ama ay leeyihiin xukuumadda kiyef ee ukrain wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka ruushka waxay sheegtay in ilaa dhowr droniska aan duuliyaha lahayn ay ukrain leeyihiin lagu soo riday qeybo kamida ah markaa xadka ukrain iyo ruushka iyo marka la eego dhulweynaha ruushiya iyadoo oo markaa ay sheegeen droniska qaar oo saddex inay kusoo rideen gobolka belgrad loo yaqaano ee dhaca galbeedka ruushka dhacana xadka russia iyo ukrein sidaas oo kale iyana dhankeedu waxay ukrein guulo ka sheegatay dagaalo ka dhacay bariga wadanka oo ay sheegeen inay markaa guulo ka gaareen marka la eego sida ay horumar uga sameeyeen dhul ballaaran ay ku qabsadeen ciidamadoodu inkastoo arintaasu ay markaa amay diiday marka la eego sheegashada xukuumadda ukrein ee guulaha ruushka ayaan arintaa ka biyo diidan dhinaca kalena waxaa laleeyahay duqeyn ayaa lagu dilay dad rayada oo ku nool gobolka ama magaalada kherson iyadoo oo markaa ilaa toddoba xubnood la dilay oo dad rayada oo ku jiray cunug yar sida ay markaa qorayaan warbaahinta wadankaasi ukraine duqeyntu waxa ay ka dhacday kherson halka loo yaqaano oo kamid ahayd meelihii dagaalada ugu badan ay ka dhaceen muddooyinkii lasoo dhaafay inay aada ugu loolamayeen ciidamada ruushka iyo sidoo kale kuwa ukraine waxaana khasaaraha ugu badan u gaaray ayaa dad rayada maadaama ay dronska milatariga ruushku duqeeyeen dhismayaal ay degan yihiin dad rayada oo ukreiniyiina ah. toddoba ruux ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen oo ku jiray cunug yaroo dhallaan aha sida ay sheegtay xukuumadda kiyef oo ku eedeysay weerarka inuu yahay mid argagixisanimo ruushkan uu ka dambeeyey uusan waxba u aabayeelin weli barnaamijka kulankaad la socotaan ka elina waad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal k naftu raaxo jecela rafaadiyo dhib nacaba reer magaale caashaqay rubadiisu nugulaa hadduu waayo ku rabay rogal noqosho badanaha magale caashaqay rubadiisu nugulahaa hadduu waayo ku rabay rogal noqosho badan ka maqan yahay hurdaduu ku reemiyo riya wahali hurdaduu ku reemiyo riya wahali badanaragunaaga jecela dumarkuuna u roona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana ragunaaga jecelaa dumarkuuna uroona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana caashaqaa runta arintaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye kolaway isreebaan isi raadshaan dhanun ma isu raacaan runtaa ridaygu wareeyo sida roon rabbaa oge wale aniga lay raraye cirkushubiyu ka roob dhulku rays qabooba ramasto gudgoona kasiraacda dheeraha fule maalin reeya fan fanragragasho badanaha damasto gudgoona kasiraacda dheeraha fule maalin reeya fanragragasho badanaha ratigaan hayilahayn ratigaan hayilahayn rarashada kulite haddii uu ribada o darashada kulite haddii uu ribada rugta beerka weheshado raxan reebka caashaaqu rugta beerka weheshado raxan reebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii nafta maqan rugta beerka weheshado raxanreebka caashaaqu rugta beerka weheshado raxanreebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii nafta maqan maray ruugiyo laftay jaban irushe kalgacalkuye caashaqa runta ridaygu wareeheyo caashaqa runta ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay rarayee biga maray ruugiyo naftay e jaban durushe kalgacalkuye caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabbaa oge waleanigalay rarayee Yeah. dhaligeliseen ragado ha rabaqaadee yololkee qofna uma riyaaqeen manay raalligeliseen ragado ha bixinine rayigiina taliyo rayigiina taliyo dhaqanka baanu riixnaa waxaa riday aana ka dhigay riqiiska waxaa loogu raadgaday rasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday waxaa riday ee ka dhigay riqiiska waxaa loogu raadgaday rooriyo isdabayaac mantareher beerina raray iyo iyo ismoodsihiis cashaqa runtaa ridaygu wareeyo naftu raaxo jecela heystan waxaa ku luuqeynaysa allahu raxmade fanaanada saado oo iyadoo ereyada heystan uu iska leeyahay abwaan maxamed cali kaari dhextaalka barnaamij kulanka ay ahayd heese kale ayaa noo socda balse markan waxad kusoo dhawataan dhegeystayaal xubintii maanto kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan hayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa axad taariikhduna waa saddex iyo tobanka bisha agoosto sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol labaatan iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol soddon iyo sagaal cisho haddii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka a ah maanta oo kale sanadkii labada kun shan iyo tobankii sargaal ka tirsanaa ciidamada amisom oo lagu magacaabi jiray aaron kitakuur ayaa magaalada muqdisho ku dilay gabarh ka tirsaneed ciidamada amisom ee haatan loo yaqaana admis gabadhaas oo xiriirka la dhexeeyey kadib dilka gabadha isna waa uu isdilay maantaoo kale sannadii labada kun toddobiyo tobankii sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur oo horay uga tirsanaa al-shabaab ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kadib markii uu isku soo dhiibay dowladda soomaaliya dowladda maraykanka ayaana horaantii sanadkaasi shaacisay in mukhtaar roobow laga saaray liiska argagixisada isla maalintaasina magaalada baydhabo ayaa laga mamnuucay inay soo galaan dadka ka yimaada meelaha ay al-shabaab ka taliyaan maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun ciidamadii ingiriiska ayaa dagaal kaga adkaaday kuwii sbein maantaoo kale sanadkii kun toddoba boqol sideetan iyo toddobadii boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ahaa dowladii ruushka maantaoo kalena sannadii kun sideed boqol siddeetan iyo sagaalkii ciidamo maraykan ah ayaa qabsaday caasimada dalka filibiin ee maniila maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo labadii adlof hitler ayaa loo diiday inuu dalka jarmalka ka noqdo hogaamiye ku-xigeen maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo toddobadii ciidamo jabaan ahaa ayaa abaabul dagaal ka bilaabay magaalada shangahaai ee dalka shiinaha ugu dambeyntiina maanta kale sanadkii kun sagaal waxaa la bilaabay dhismaha derbigii baarliin ee kala qaybinayay caasimadda dalka jarmalka guud ahaana waaga xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n wamaasan tahay luul nala socodsiinaysa xubintii maanta kale waxaa dunida ka dhaca warbixinada kale ee dnc egrana xukuumadda israael waxay diiday qorshaha ay markaa xukuumadda sacuudi arabia xarun duunaasiyadeed ama safaarad kaga furaneyso dalka falastiin iyada oo markaa sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin in magaalada barakeysan ee qudus ay xarun duunaasiyadeed ama safaarad ay ka furato sacuudi arabiya taasoo ay ku sheegtay midaysan marnaba aqbali doonin xukuumadda tel aviif madaxweyne maxamuud cabaas abuumaazin ayaa la kulmay maajidi al khaliidi oo isagu ah markaa la taliya sare oo ka tirsan wasaaradda arimaha dibadda ee wadanka sacuudi arabiya uuna magacaaban danjiro inuu u yahay danjiraha falastiin u qaabilsan inkastoo falastiin aanayba lahayn xorriyad badan iyo dhaqaaq badan oo danjirayaal ay xarumo kaga sameysan karaan dalkan falastiin ee la daala dhacaya dacdiga iyo dhibaatada ka imaanaya marka la eego xukuumadda tel aviv ee israel naif al sudeyri oo isagu ah danjiraha xukuumadda boqortooyada sacuudi arabiya u qaabilsan jordan sidoo kalena ah mid aan xafiis ku lahayn dalka falastiin balse isna u qaabilsan isla qunsuliyadda falastiin ee sacuudi arabiya waxaa markaa uu sheegay in ay diidmo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda ee israel wasiirka arrimaha dibadda ee israel eli cohen oo la hadlay idaacad laga leeyahay yuhuudda waxa uu shaaca ka qaaday in naif al sudeyr uu la kulmi karo xubnaha falastiin balse waqti badan ama aanu sii joogi karin oo uusan xarun ka sameysan karin falastiin taasi oo u muuqata mid handadaad iyo hanjabaad isugu jirta oo maamulka yuhuuddu ku sameynayo mm, dadka reer falastiin ee doonaya inay u furanto saaxada siyaasadda amaba ay helaan xarumo iyo safaarada ay sameystaan dalalka carabeed ee saaxiibada la ah falastiin markasta waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye dowladduna shantay kula jirtaa shidan colaadeede ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaana waa sheeka baraley sheekoy sheekoy sheekada maanta cabdulla miyaanay xisraafteen war dhegamalihidine wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraley baa laydin yidhi cabduberi samadkii marka sheeka baralay kafta la isla beegsado ma baraarugtaayo boholyow mawida warkalgacalow berisamaadkaad sheegayso makooshin kareenaa kuu sheegay shida kale olow shida shida kale olow yadheegi jari war shinsi ma lahaa layidhi haween shaashla iyo shiikh ninkii dilay war shaxda waa la dejiyo quburaa ka shaqaysto dagaal baa shiishka la saaraya shab intaynu nahno shabaabka aynu dhammayno naw warshawahaada nagadaa shantahanala soo gelinwarhabaabaa laga hadlaya goormaad la shirkowda ma shira ma shuura sharci adag ma dhigana shugriyey hoy hoy hoy miyaadan maqli jirin xubintii kalamaan aad maqlayseen waxay guni gabagabo ahayd barnaamijka kulanka keen guud ahaan waa inaga taageysaa barnaamijkii kulanka od kala socoteen keen mid gabagabay barnamijka waxaan kaga tagay heesii ku luuqeeyay fanaanka cumar dhowle heestii beelew ma gaarnaa intaan barnaamijka la kulmi doono nabadgelyo beeleyka taabtaa dhulka kale u badan faydaba ma gaadha rihadalka qaada miyaad beeleyka taafaa dhulka kale u badan faydaba halgaadha

iyo kama hayaadhadalkadaada miyaad belegtan dhaafta dhulka kale u badan baydaba magaada miyaad belegtadaafta dhulka kale u badan baydaba maga isbitaal wacan igu beegaysubaaxbogsaday jacaylka beerkayga jiifa wan bogay naftay adnay bushaa niyaad beeleed ka dhaaftaa